baabu ibaaxati lubsi hiyaabi haadaakanu baabu ibaaxati lubsi hiyaabi dharka xirashadiisa bannaynta la baneeyuu u baab yahay dharka almucasfari ee cusfurka la mariyey iyo wa naxwihaa ah wixii la mid ah linnisaa-i dumarka a ah loo baneeyo loo xalaaleeyey baabu ibaaxati lubsi hiyaabi dharka xirashadiisa bannaynta la baneeyey uu baab yahay dharka almucasfari ee cusfurka la mariyey iyo wa naxwihaa wixii mid ah linisaai dumarka ayaa loo baneeyey baabkan wuxuu ka hadlaa dharka nuuc ka mid ah oo waa maxay waa dhar la mariyey rinji laydhaha cusfur cusfurku waa geed oo dhulka carabta ka baxa weliba yamanta iyo ka baxaa marka geedkaasa caleentiisa la tumaa dharka lagu rinjiyey jiray waagii hore oo la mari jiray marka dharkaas gaduudna waa noqdaa qaarna jaaluu noqdaa waa ka xaaraan ragga dumarkana waa u xalaal ragga waa ka xaaraan dumarkana waa u xalaal can cabdillaahi bni camar ibni caas qaala cabdullaahi ibni camar wuxuu yidhi ra-a nebiyu nabigaa arkay sala allahu calayh wasalam calaya korkayga thawbayni laba maro labada maroo mucasfarayni cusfur la mariyey geedka cusfurka la yidhaha laba maroo la mariyey faqaala nabigu wuxuu yidhi a ummuka amaradka bihada mooyadaa ku soo amartay macnaha shaqadan dumarkaa iskale dharkan dumara qaada jiray seed u qaadatay wey waa inkira nabigu sala allahu calayh wasalam qultu waxaan idhi aqsilhuma ma maydhaan oo miyaan ka maydha rinjigaan qaala nabigu wuxuu idhi bal axriqhuma gub waa inaad gubtaa marka fiiri si adag a looga reebay sooma jeedid si adag ayaa looga reebay can cabdillaahi ibni camar ibni caas waa camar maahan cumar عبد الله بن عمر ما وعبد الله بن عمر عبد الله بن عمر بن عاص قال وهو عبد الله بن عمر بن عاص راى النبي النبي كو اركي صلى الله عليه وسلم علي كركيده ثوبين لما مروا لما مروا معصفرين قصفر للنبي فقال النبي وهو يري أأمك أمرتك بهذا ما هو يرى أصدانك أمرتي محل ولا جيدا وإنكراب نبي أرنتان كو إنكراب لي يبين waa uu ku diida wuxu ley arrintu kuma banaana imaam nawowi raximahullah sharaxa saxiixu muslimka juuska afar iyo tobnaad toddobaatan iyo lix raqamka waxa weeyaan juuska afar iyo tobnaad safxada toddobaatan iyo lix wuxuu leeyahay xadiidka macnihiisa isagoo sharxaa macnaahu wuxuu yahay hadalka nabigu uu leeyahay a ummuka amaradka bihaadaa ma hooyada ah sidaan ku amartay macnihiisu waxay tahay ana haadaa min libaasi nisaa'i wazayihina wa akhlaaqihina arrinkaanu waa dumarka dharkiisa waa labiskooda waa dhaqankooda saas wayu leeyihi ninkan hadda waa ka xaaraan dumarka inuu isku shabaha dumarka inuu isku shabaha ninka waa ka xaaraan sida gabadhaba ay xaaraan uga tahay inay ragga isku shabahdo marka nabigu sidaas ugu inkaray qultu waxaan idhi aqsilhumaa ma mayraa qaala nabigu wuxuu ihi bal axriqma maya gub waxa la yidhaha kan oo kale tacziir ah, oo weliba maaliya wey waa lagu ciqaaba isu mar dambe u laaban mar dambe inuusan u laaban xadiiun xasanun saxiix eh, maya maya waa satrin waxaa tira akrajahu muslimun muslim ayaa soo saaray akrajahu muslimun muslim ayaa xadiidkan soo saaray athawb lmucasfar maxaa la yidhahdaa athawb lmucasfar athawbu marada marada almucasfaru ee cusfurka la mariyey athawbu waa maro dheh al a laga raba meeshaas athawbu waa maro maro almasbuuqu lagu rinjiyeeyey bilcusfuri waa maro rinji looga dhigay cusfur marada rinjigeeda laga dhigay cusfurka taasa waxaa la yidhaahdaa athawb almucasfar athawb lmucasfar waa athawb mara almasbuuqu oo rinji looga dhigay bilcusfur geedka cusfurka la yidhaahdo oo cusfurku isagu muxuu yahay wuxuu yidhi alcusfuru cusfur nabtun waa geed geedkaasoo biardi lcarabi dhulka carabta ku sugan oo ka baxa alcusfuru cusfur nabtun waa geed geedkaasoo biardi lcarabi dhulka carabta ku sugan yusbagu bihi waxbaa lagu rinjiyeya waa geed caleentiisa inta la tumo iyo waa geed wax lagu rinjiyeeyo oo midab marada loogu yeedho waqad warada waxaa soo arooray maa yufiidu wax faa'iideynaa biannahu asfar inuu jaallo yahay ow axmar ama gaduud uu yahay gaduudna waa noqdaa jaallena waa noqdaa labadaasuu kala yahay maxaa loola jeedaa ummuka amaraka bihaadaa hooyada maa ku amartay macnaahu wuxuu yahay anna haadaa marada usfurka la mariyey min libaasi nisaa dumarka dharkiisuu ka mid tahay wa zayihinna labiskooda iyo sayigooda iyo qaabkooduu ka mid yahay qaalahu nawowi imaam nawowi ayaa sidaas yidhi mas'alo waxaa jirta culummadu ay ka hadlaan mara gaduudan nin ma qaadan kara cusfur la garay ee mara gaduud ah oona bad kaleba lahayn bar kale ma leh ayada haddii midab kale ku dhex jiro waa qaada karaa oo masalan cimaamadaha gaduudan oo kale ragga gabaqaataan ayadaa haddee waxaa ku dhex jira dun caddaan oo aad u fara badan laakiin haddaan bar gaduud ah maahane bar kale lagu arag oo maradoo dhan ay tahay gaduud oo tiq ah oo aan midab kale ku dhex jirin nin ma qaadan karaa culummada waa isku khilaafaan alimaam alcalaamatu ibnuqayim ma banaanuu yidhaahdaa markii la weydoo la yidhi nabiga waa kii qaatay alxullat alxamraa isku joog gaduudan ka waran wuxuu leeyahy isku jooga gaduudan midabyo kalea ku dhex jiray oo sida hadda cimaamad gaduudan loo yidhaahdo cimaamadiiyo dun badan oo cada ku dhex jirto noocaasoo kaleu ku tilmaama ahlucilmiga qaarna waxay leeyihiin gaduudka maahan waxa ragga ka xaaraamtaa ee waxaa ka xaaraan ah gaduudku hadduu cusfur yahay geed kaan weeye waxaa ka xaaraamtaa dharka la mariyey culimada saas cadayday waxaa ka mid ah shawkani wuxuu yidhi wasibqu lcusfur yakuunu axmar calaa nawcin khaasin wuxuu noqdaa uu rinjiga oo cusurka gaduud nuuc gaar ah min anwaaci lxumrati guduudka nuucyaalkiisa ka mid a ah. falaa yucaaridu haadaa tan ma kao imaanayo maa habata min lubsihi sala allahu calayh wasalam nabiga wixii ka sugnaaday oo ah inuu xirtay lilxullati alxamraa isku joog gaduudan liimkaani ljamci waxaa suurtagala in lagu jamciyo bianna tilka alxullata alxamraa kaanat masbuuqatan bikayri lcusfur waxay ahayd mara lagu rinjiyeeyey wax aan cusfur ahayn gaduud kale ahayd oo aan geedkaan ahayn oo aan geedkaan ahayn markaas wuxuu leeyahay shawkani walam yarid fi muطlaqi sufra aw alxumra gaduudka ama jaallaha oo kali ah maa yaqtadii taxriima inuu xaaraam yahay daliil keenayaa ma jiru leeyahy hadduusan cusfur ahayn gaduudku inuu ragga xaaraam ka yahay daliil keenayaa ma jiro uu leey imaamu tirmidi laftirkiisa kitaabul sidaas uu ku leeyahay oo wuxuu leeyahay wa macnaa hada alxadiidi cinda ahli lcilm xadiidkan macnihiisu wuxuu yahay culummada agtooda karihuu lubsa almucasfar waxay naceen marada geedka cusfurkaa lagu rinjiyeeyey raggu inay xirtaan wa ra'ow ana maa subiqa bilxumrati bilmadari aw gayri dalika falaa ba'sa bihi idaa lam yakun mucasfara laakiin marada lagu rinjiyeeyey wax kale oo gaduud ah mar hadduusan cusfur ahayn wax dhibaataa male saasuu leeyahy marka waxaa ragga ka xaaraamtaa waa cusfurka ee ma ahan gaduudka oo dhan ma ahan waxaa ragga ka xaraamta waa cusfurka saasay culimmadaas u dhigayaan sidaas ayay u dhigayaan